بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحولي مصنفك رحمه الله تعالى كتاب الأطعمة alacima waxa weeye jamcu acaam acaamkan halkan waxaa looga jeedaa wixii eh, la cuno eh, la quuto ayaa looga jeedaa laakiin gaar ahaan xayawaanaadka ayuu mualifku si gaar ah oga hadli doonaa eh, wax la cuno wax la cababa acaam baa la marka maxaa xalaal ah maxaa xaaraan ah xayawaanaadkaas wuxuu mualifku acimada oga hadlayaa maxaa yeele xaaraanta oo la cuno waciid adag baa ku saarooray wakii nabigu yihi calayhi الsalaatu wasalaam kullu laxmin nabata calaa suxtin fanaaru awlaa bi hilib walboo ku biqlay xaaraan naarta ayaa mudan waaya waxaa asal u ah acimada qowl اllahi caza wajal qul laa ajidu fima uuxiya ilaya muxarama على طاacم يطcمه إلا أن يkuna mayتة أو dما masفوuحا أو لحمa khinزيiri faإنه rijس iyo qowlka ilah ui yسألuunaka maada أحila lahm qل أحila لكم الطيبaaت اسم الطيب أفر شhay baa lagu iطلاaqaa الحalaaل waa lagu iطلاaqaa ya أيuهa الرسل كلوا min الطيبaaت طيبaaت waxaa looga jeeda بمacnaa xalaaشhi طاahirkana waa lagu iطلاaqaa fatayamamuu سacيiدا طيبا ay طاahira wixii aan dhib lahaynna waa lagu ilaaqaa haadaa ywm ayib wixii naftu ay jeclaysatana waa lagu ilaaqaa haadaa طacaam ayib ay tastaiibhu nafs xayawaanaadku waa saddex nooc xayawaanaat baxriya wa xayawaanaat bariya wa xayawaanaat bari maaiya xayawaanaad baxri ah oo badda ku nool iyo xayawaanaat beri ah oo beriga ku nool iyo xayawaanaad bari maaiya yani bari biyooda labadaba ku nool badda iyo berriba ku nool saddexdaba mualif xuunkoodu ka hadlay wuxuu kaga bilaabay xayawaanaadkii baxriga ah xayawaanulbaxri badda xayawaankeedu asamaku kalluunka minhu xaaluu ka mid yahay xayawaanka badda xalaalun xalaal weeye kayfa maata si kasta dhinto wakada waxaa la ayruhu kalluunka waxaan ahayn yani suuradiisa aan lahayn asna waa xalaal ilax muctamad haddaan qabano wa qiila waxaa la yidhi laa ay laa yaxilu xalaal ma aha waxa suurada kalluunka aan lahayn wa qiila waxaa la yidhi maye in ukila haddii la cuno miluhu xayawaanka midka la midka ah filberi berri haddii lagu cuno xalla xalaal buu noqonayaa wailaa haddii kale asagoo kale berigaan lagu cunin falaa xalaal noqon maayo wadalika miaal ka kalbin aygii weeye waximaarin dameerkii weeye nooca koowaad buu ku bilaabay mualifku waa xayawaankii baxriga ah ee badda ku noolaa markuu leeyahay xayawaan badda ku nool macnaha meel kale kuma noolaan karo biyo mooyaane oo waxa weeye meelaha kale uu ku dhimanaya haduuso barrig hadduu usoo baxo u xayawaankaas waxa suurada kalluunka leh waa xalaal si kastoo u dhinto xataa baktigiisaa xalaala ama ha ku dhinto iski ha u dhinto ama sabab muuqda ha ku dhinto sida dhagax inuu ku dhacay ama biyihii ay maaragtay dib oga baxeen ama waxa weeye sayaad darbadiisa ku dhinto si u dhintaba waa xalaal aayaddii qur-aankeed baa tilmaamaysa uxilla lakum sayd اlbaxri wa طacaamuhu ilahi wuxuu uhi waxaa idin xalaaleeyey ugaadha badda iyo dacaamkiisa yani ugaadha badda waxa loga jeeda wixii badda laga soo ugaarsado iyo wixii badda ku nool ee waxa weeye lagala soo baxo la cuno nabiguna wuxu uhi calayhi الsalaatu wasalaam huwa طahuuru maauhu alxilu maytatu markii badda la weydiiyey wuxuu ihi biyaheeduna waa daahir baktigeeduna waa xalaal waaya kaasi waa kalluunkii wixii suuro kalluun aan lahayn oo xayawaanaadka badda ah ee sida maalan doofaarka biyaha iyo ayga biyaha ku nool waa xalaal asaga laftiisu xalaalun fil asax maadaamuu yahay xayawaanaadkii baxriga ee badda ku noolaa xayawaanaadka badda oo idil waa xalaal maxaa yeelay aayaddii iyo xadiidkii aan soo sheegnayba waa mutlaq labadaba mayna kala qaadin waaya abubakrna waxa lagu yiri radi allahu tacala canhu uu yihi kulu daabati tamuutu fi baxri faqad dakaaha allah daabo kastoo badda ku dhimata ilaahay baaba gowracay oo innagana gowracay qiil baa wuxuu leeyahay maya xayawaankan suuro samag aan lahayn ee badda ku nool maba aha maxaa yeel magacaabo laakiin qowlka hore wuxuu leeyahy maya kalluun baa la yidhahdaa wax kastoo badda ku nool xataa suuraha kalluun yuusan lahayn waa kalluun qiil kale ayaa wuxuu leeyahay haddii xayawaankan waxaa weeye suurad kalluun aan lahayn asagoo kale berriga la cuno xalaal buu noqonaya haddii midka la midkay shabaha ee berriga ku nool aan la cuninna waa xaraam maalan haddii uu yahay mid suuro adhi leh xalaal buu noqonaya ila adhiga waa la cunaa haddii uu leeyahay suuro maalan ay oo kale ama suuro dameer oo kale marka waa la cuni mahayo marka waa loo qiyaas qaadanaya u leeyahay wii badda ku jira wii berri ku sugnaa wii badda ku jira wa loo qiyaas qaadanaya wii berri ku sugnaa haddii asagoo kale berriga lagu cunana xalaal buu noqonaya hadii asagoo kale berriga aan lagu cunina xaaraan buu noqonaya qiilkana saasuu leeyahay wuxuu ihi xayawaan اbaحri badda xayawaankeedu asamaku minhu asamaku kalluunkii minhu xaaluu ka mid yahay xalaalun xalaal weyn kayfa maata si alla siduu u dhinto wakadaa waxaa la mid ah hayruhu kalluunka hayrkii baa la mid ah fil asax wa qiila waxaa la yidhi laa xalaal ma aha waxay aan kalluunka aan ahayn suuro kalluun waxaan lahayn ee xayawaanaadka badda xalaal maba ah wa qiila waxaa la yidhi maye in ukila haddii la cuno miluhu kaas aan soo sheegnay ee xayawaanka milu asagoo kale ilberi beri kusugan hadii la cuno hal xalaal buu noqonaya wailaa haddii kale oon la cunin asagoo kale beri ku nool falaa xalaal buu noqonaya wadalika miaalka kelbin aygii weeye aygii badda ximaarin dameerkii badda weeye wamaa xayawaankii yaciishu ku nool fii barin berigii iyo wabaxrin badii wadalika ka difdaacin sida rahi wa saradaanin iyo wa xayatin iyo abeesadii xaraamun kana waa noocii labaad waa xayawaanaadkii bari maaiga ah, bari biyoodki beriga iyo ku noolaa xayawaanaadkaasoo idil waa xaraam wax alla wixii beriga iyo biyahaba ku nool labadaba ku noolaan kara waa xaraam xayawaanaadka baxriga oo idilla waa xalaal marka labadaas waa laba qayboodoo waxa wey tafsiil aan lahayn xayawaanka baxriga o dhan waa xalaal xayawaanka barimaa'iga ah, biyaha iyo beriba ku noolla waa xaraam maxaa ka mid a ah xayawaanka barimaa'iga bad iyo beriba ku nool sida rahyi oo kale sida carsaanyada baashta la yidhahda lugaha badan abeesadana saasoo kale nooc berri a jira iyo nooc badda ku nool marka taasina waa xaaraan xayawaanaadka berri maa'iga waa xaaraan xayawaanaadka baxriga markaan ku leenahay waxaan u jeednaa xayawaanka badda mooye meel kale aan ku noolaan kara saasaan uga jeedna marka kuwan ma soo gelaya dabcan wamaa xayawaankii yaciishu ku noolaan kara fii barin beriga iyo wabaxrin badda ka difdacin sida rahyi wasalataanin iyo carsaanyadii waxayatin abeesadii xaraamun xaaraan weeye wa xayawaanu lbari beriga xayawaankiisu yaxillu minhu wa xalaalka ah alancaamu nimcoolayda wاlkhaylu fardihi wabaqaru waxshin waxaa weeye baciidkii waximaaruhu ximaaru waxshin dameerfarowgii wadabyun deeradii wadabacun waraabihii wadabun baasha dabada la yidhaahdo wa arnabun iyo bakeylihii wa aclabun waxa weeye dacawadii ama dacwigii wa yarbuucun tigtii wa fanakun ee xayawaanka fanaga la yidhaahdo wa samuurun wa samuur iyo xayawaanka samuurka la yidhaahdo waaya xayawaanaadka bariga wuxuu iskugu jiraa xalaal iyo xaraam qaar xalaalan uu leeyahay qaar xaaraana uu leeyahay wuxuu ku bilaabay kuwii xalaasha ah wuxuu yihi xayawaanaadka beriga ah waxaa ka xalaal ah nimcooleyda nimcooleyda waxaa looga jeedaa yani bahiimat اlancaam waa geeli iyo loodii ariga waaya uxillat lakum bahiimat اlancaam sidoo kale waxaa xalaal ah fardihi alkhayl waxaa le nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam sida saxiixayn ku sugan min xadiidi jaabir maalintii khaybaro wuxuu reebay in la cuno hilibka dameeraha wuxuuna fasaxay in la cuno hilibka fardaha marka wakhtiga nabigana waaba la cunay oo asmaa radi allahu tacaala ayaa waxay tidhi xilliga nabiga calayhi salatu salaam waaan waxaan qalannay faras oo waan cunnay annagoo madiina ku sugan bay waqtiga nabiga calayhi salaatu wasalaam marka fardaha in la cuno way bannaanta baqor waxsh waa baciidki baciidkaasna waa xalaal ximaaru waxsh waa dabeerfarowgii asna waa xalaal waktiga nabiga calayhi الsalaatu wasalaam waaba la cunayo asxaabtaa soo waarsatay markay nabigu weydiiyeen calayhi الsalatu wasalaam wuxuu uhi kuluu min laxmi hilibkiisa cunugi asna wuu la cunay nabiga calayhi الsalaatu wasalaam dabi waa deeradii ama garanuubti aydna waa xalaal dabc waa waraabihi weliba waxa la yihahda waraabaha nooc ka mid ah weeyaan waraabihiiba anwaac ah waa mid weliba micidiisu ay naabkiisa uu daciif yahay kaas weeyaa la yidhahda dabca marka waraabahaasna waa la cuni karaa maxaa yeelay nabigu wuxuu hi calayhi الsalaaةu wasalaam akluhu markii la weydiiyey waa la cuni karaa buri rawahu aimaam shaaficina wuxuu hi wamaa zaala annaasu ya'kuluunaha bayna asafa waalmarwati min hayri dadku mayna ka zuulin buu inay ku cunayaan dawcaas ama waraabahaas safa iyo marwa inta udhaxaysa waa xaramkii min hayri nakiir ayadoona isku inkiray midda kale micida waraabuhu waa mici daciif oo uusan wax ku karin markaa xalaal weeye adabtu dab waa bahal maascagalayda u eg laakiin way ka yarta marka innaga waddankeenna laguma yaqaano noocaas laakiin waxay ku nooshahay jaziirat alcarab dabbigaas carabtu way cunaan ilaa yowmina haada waa la weersadaa waa la cunaa laakiin shaklan waxay yar shabahdaa maascagalayda way ka yartaa waxoogaa xagga xajmiga waktiga nabiga calayhi الsalaatu wasalaam waa la cunay oo bal e maa'idada nabiga alayh slam sufradiisaa lagu cunay isagoo nabiga goobjoog ah khaalid bin waliid baa cunay nabig ala sl lakin wuu diiday inuu cuno markii la weydiiyey axaraamun ah, hu xaaraan ba nabig wuxu ala salaam maya xaaraan mahe laakinahu laysa biardi qowmi faajidunii caafigu yani dalkayga kumaan arag buui oo baashan dalkayga yani laguma cuno dhulkayga laguma cuno sidaa darteed nafteeda diidaysa uui oo kahanaysa marka nabiga ala slam wuu diiday inuu cuno laakiin asxaabtii baa cunay rawaahu shaykhaan markaa dabbigaasi waa kaas laakiin maansacagaladeenan ma aha maansacagaladeenan ma aha arnab waa bakaylihii isna waa la cunay waktiga nabiga alayh sala slam bal ee nabig alay slam ayaa loo soo diray markii asxaabta ugaarsadeen ayay u reebeen nabig alay slam misigtiisa dabeetna nabigu wuu qaatay wuu cunay aclab aclabkuna waxoogay waa dacwadii haydna waa xalaal maxaa yeelay naab xoog badan ama mici xoog badan male dayibaadka uu ka mid yahay waa la cunaa yarbuuc waa tigti tigtu waa xayawaan yaroo jiirka shabbahaa oo lugaha horena uu gaaban yahay lugaha dambena uu dhaadheeri fanagna waxa weeye waa dacwo yar oo ku nool saxraha khaasatan waqooyiga africa laba dhawoodo dhaadheerna way leedahay waa dacwo yar dacwadeenna inagaa naqaana maaha ka duwanta samuur samuurkuna waxa wey xayawaan innaga waddankeenaan ku nooleen oo dhogor badan leh wuxuu ku nool yahay inta badan ruushka iyo jaynaha iyo waddamadaas ku nool yahay xayawaan waxa wey dacwada wax yar ka yar dhogor badanna leh dhogortiisana waa la jecel yaho waxaa laga sameeyaa alaabaha wuxuu i xayawaan bari beriga xayawaanaadkiisu yaxilu minhu wax xalaalka ah alancaam nimcoleydi wاlkhaylu fardihi wabaqaru waxshin iyo baciidkii waximaaruhu dameerfarowgii waximaaruhu ximaaru waxshin dameerfarowgii wey wadabyun deeradii wadabcun waraabihii wadabun dabbadii waarnabun bakaylihii wahaclabun dacawadii wayarbuucun tigtii wafanakun iyo fanagii wasamuurun ee xayawaankaas samuurka loo yaqaano wayaxrumu waxaa xaaraana baklun baqashi waximaaru ahliyun iyo dameerkii waxaa weeye dabjoogga ah kullu dii naabin min asibaac iyo wax walboo mici oo dugaag ka ah, wa mikhlabin wa kullu dii mikhlabin wax walboo mici u saaxiib oo min adayr shibrihi ka mid ah wadalika miaal kasadin libaaxii wey wanamirin shabeelkii wey wadi'bin yeydii wey wadubbin madax ku tidi wey wa fiilin maroodigii wey wa qirdin daayeerkii wa baasin galaydhkii wa shaahiinin awoodigii wa saqrin baqayadii wa nasrin yilidii wa cuqaabin iyo gorgorkii wa kadaa waxaa la mid ah ibnu awa xayawaanka ibnu awa loo yaqaano wa hiratu waxshin iyo bisadii waxaa weeye dibadjoogga ahayd fil asax muctadadan qaban halkan wuxuu ku tilmaamayaa xayawaanaadkii beriga ah ee xaaraanta ah waxaa xaaraanu ku yihi baqashi maxaa yeel waa la iska reebay in la cuno nahyi baa ku soo arooray sida xadiidkii abu daawuud soo saaray ku sugan midda kale baqasha waxaa iska dhalay dameer iyo faras marka xayawaan xalaal ah oo faraskii ah iyo xayawaan xaaraan oo dameerkii a ah iska dhalay baqasha saa darteed waxaa la raaciyey midkii xaaraanta ah ida ijtamaca alxalaal wاlxaraam ulliba alxaraam waaya wakullu dii naabin min asibaac wax walba oo mici leh oo dugaag ka mid ah isna waa xaaraan wax walba oo cidyo leh oo shimbirihii ka mid ahna waa xaaraan marka tani waa qaacido guud oo nabawi ah nabig alay slam baa xadiis saxiixa noogu tilmaamay nahaa rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam can kulli dii naabin min asibaac an kuli dii mihlabin min ayuur nabig ala slam wuxuu reebay wax walba oo mici leh oo dugaag ka mid ah iyo wax walba oo cidi leh oo shimbirihii ka mid ah waaya marka xayawaanaad fara badan baa soo gelaya qaacidadaas tusaalayaal buu na siiyey kuwa dugaagga micida leh waxaa ka mid ah micida xoog badan baa laga hadlaya wax ku waarsado waxaa ka mid ah libaaxi shabeelkii haramacadkii yeydii madax kutidii dub waa madax kutidi xayawaan weyn weeyaan oo buuran marka wadamada barafka lu inta badan ku nool yahay waaya waxaa ka mid a ah maroodigii daanyeerkii qird waa daanyeerkii shimbiraha xaggoodana kuwa cidiyaha ku waarsada waxaa ka mid ah baaskii shimbirka baaska loo yaqaano ama galeerka loo yaqaano awoodigii baa ka mid a haahiinkii waa awoodigii ar waa wey shibir weyn weeyaan oo gorgorka yar shabaha baqayaa la yidhaahdaa nasr waa yilidii cuqaabna waa gorgorkii cuqaabka iyo saqrigaas aad ba isku dhow yihin agga shakliga iyo agga muuqaalka isku dhow yihin sidoo kale waxyaabaha muxaramaadka waxaa ka mid ah ee ibnu awa iga khilaafka ku jira labadan dambe ibnu awa waa xayawaan dacwadan ah ka weyn eygana xoogaa ka waabsan oo ka yar macnaha labadaasuu dhexeeya dacwadii iyo eygii buu dhexeeya micyadha dheerna wuu leeyahay yaydu wugu egyaha xoogaa iyo dacwada labadaasuu shabaha waddankeena kulley macruufka maaha xayawaanka culamada qaar baa dhaa waa xoodhka laakiin xoodhka ma aha hiratu waxsh waa bisada duurjoogta ah ama dibad joogta ah qisada kalena oo lamid waxa wey dabjoogta iyadna waa xaaraan waa sawci bay soo gelaysa ilasax waaya waxyabaha dhan waa mustaqbadaat barhkoodna nusuus baa ku soo aroray wayaxrumu xaarana baqrun baqashi baa xaarana waximaarun ahliyun iyo dameerkii waxa wey dabjoogta ah wakullu ximaaru ahliyun markuu le wuxuu kaa saaraya ximaarun waxshiyun ilan dameerka duurjoogga waa dameer farowga asaga waa xalaal sina soo dhaaftay wayaxrumu xaaraana baqlu baqashi waximaaru ahliyun iyo dameerkii ahliga ahaa ee manaa dabjooga ah wakullu dii naabin wax walba oo micile oo min asibaaci dugaag ka mid ah wamikhlabin wakullu dii makhlibin wax walba oo cidyale oo min aayri shimbirihii ka mid ah wadalika miaal kaasadi libaaxi weeye wanamirin shabeelkii weeye wadibin yeydii weeye wadubbin madax kutidii weeye wafiilin maroodigi weeye wairdin daayeerkii wabaazin baaskii ama galayrkii washaahin awoodigii wasaqrin baqyadii wanasrin yilidii wacuqaabin iyo gorgorkii wakadaada sidoo kale ibnu aawa xayawaanka ibnu aawa loo yaqaano wahiratu waxshin iyo bisadii waxa weeye dibadjoogga ahayd il asax wayaxrum waxaa xaaraana maa nudima wixii la sunayey qatluu dilkiisa ka xayatin sida abeesadii wacaqrabin hangaralihii waquraabin iyo tukihii abqaca ee waxa weeye dharanaa ama midab madow iyo caddiin iskugu jira wa iyo daftadii ama waxa weye haadka adagti fa'ratin iyo jiirkii wa kulli sabcin iyo dugaag walba oo daarin ah wakadaa sidoo kale waxaa la ah rakhmatun waxa weeye bakti cuntadii wa bukhaafatun iyo xunshadii waay wuxuu idhi waxaa ah oo aan la cuni karin xayawaan walba oo dilkiisa la ammaanay ama la sunneeyey waayahay macnaa nasku ammaanay in la dilo sida abeesadii iyo hangaralihii iyo tukihii iyo daftadii iyo jiirkii iyo intaaba nas baa ku soo arooray xadiidkii saxiixayn baa ku soo arooray nabigu wuxuu uhi calayhi الsalaatu wasalaam khamsun yuqtalna fi اlxilli wاlxaram shan waxaa lagu dili xilliga meehaan xaramka ahayn aram iyo xaramka laftiisa xaramka iyo mee xaram baxsan baa lagu tegay aluraad tukihi walxidaatu iyo haadka adagti ama daftadii baashan dadka qaar u yaqaana baqalyada waalfaratu ee jiirki walcaqrabu tibqalooci ama hangarali waalkalbu lcaquur iyo eygii dadka cunay wa fii riwaayati muslim riwaaya muslim le waa ku sugan walquraabu iyo tukihii dharanaa yani laba midab lahaa madow iyo cadin iskugu jiray walxayatu iyo abeesadii badel caqrab macnaha dibqalooci baa lagu bedelay waaya marka xayawaanaadkaas nas baa ku soo arooray ayaguna waa xaaraan ugaag walba oo horar ah oo dad cuna asna waa xaaraan waxaa kaloo xaaraan ah rakhmada bahasha loo yaqaano waa bahal xuunshada u eg oo baktiga cunta buqaatana waa xuunshadii wuxuu hi yaxrum waxaa xaaraana maa xayawaan nudiba la suneeyey qatlu dilkiisa ka xayatin sida abeensadii wacaqrabin dibqalooci ama hangaralihii huraabin iyo tuka abqaco dharan waxida'atin iyo dhufatadii wa fa'ratin jiirkii wa kulli sabucin iyo dugaag walba oo daarin horor ah wakadaa saasoo kale rakhmatun waxa weeye xuunshadii wa buqaafatun iyo xuunshadii kale walasaxu muctadood waxaa weeye xillu huraabin huraabi beerta tukaheeda inuu xalaal yahay wa taxriimu babaqaa'in waxaa weeye xayawaanka babaqaa shimbirka babaqaaga loo yaqaan inuu xaaraan yahay wa daawuusin iyo daawuuskii waayahay wuxuu ihi waxaa muctamad ah tukaha beerta inuu xalaal yahay tukaha beertu waa tuka yaroo madow oo waxaa weeye afcas luga cascas iyo afcas buu leeyahay marka beerta laga ilaaliya beertu cuna maadaama beertu cuno waa mustaaa hilibkiisu uu fiican yahay tukiya haddaan soo sheegna quraabkii abqaca uu ka duwan yahay kaasoo baktiga cunaa marka shimbiraha kale buu la mid yahay tukahani inkastoo khilaafka ku jiro sidoo kale waxaa xaaraan ah babaqaaga waxaa xaaraan ah hayaa shimbirka loo yaqaana babaqaaga waa shimbir bini aadamka sawdkiisa taqliidin kara yani hadalkii la baro ku hadlaya marka waa shimbirka keliya ee taqliidka samayn kara bani aadamka codkiisa taqliidin karaa awoodaasu ilahay siiyey babaqaa ba la ihahdaa malaha innaga waddankeena kuma nool waay daawuus waxa weeye waa shimbirka innaga aan naqaanay quruxsan ee daawuuska loo yaqaan labadaaba waa xaaraan labadaaba waa xaaraan waay maay labada waa khabiid muctadd waaa weeye xilu uraabi zarcin beerta tukaheeda inuu xalaal yahay wa taxriimu babaqaa'in babaqaaga shimbirka loo yaqaan inuu xaaraan yahay wa daawuusin shimbirka daawuuskana inuu xaaraan yahay wa taxilu waxaa xalaal ah nacaamatun goroyadii waa karkiyun iyo shimbirka ama haadkaa weyne karkiga loo yaqaan wa baطun xurbadeedii wa iwazun ceelal joogti wa dajaajun iyo digaagyadii ama digaagti xamaamu qoolaydi wa huwa xamaamku kullu maa cabba waa wax walboo biyaha waxa wey jiida wahadara codeeya ama sawdeeya wamaa calaa shakli cusfuurin iyo wax walba oo shimbiraha yaryar qaabkooda leh shakligooda leh wain ikhtalafa lownuhu midabkiisa haba kala duwanaado waa noociyo noociisa wadalika miaal kacandaliibin sida ciyoodii weeye wasacwatin iyo yaryaradii wauruurin iyo inti wuxuu ihi waxaa xalaal ah gorayadii nacaama ah, waa gorayada bilijma culamadu isku waafaqsanya gorayada ina xalaalta haadka loo yaqaana karkiy waay jugleyba iska dheh iyo bad waa xuurbadeedii iwas waa ceela joogti sidoo kale waxaa xalaal ah digaaga iyo qoolleyda qoolleyda markuu mualif ku fasiro wuxuu idhi kullu maa cabba wahadar waa wax walba oo biyaha intuu jiido sawdeeya cabba markuu leey waa biyaha intuu afka saaro oo uu hal mar jiido haddana afka qaada kadibna sawdeeyo cunaha markay biyuhu marayaan ku sawdeeyo kaasaa waxaa la lahaa qoolleyda nooc walba ha lahaado mar hadduu sifa la leeyahay waa xamaam wey qole wey sidoo kale waxaa xalaal ah shimbir kasta oo waxa weeye calaa shakli cusfuur cusfuurka waa shimbirha yaryar qaabkiisa leh hadduu doono midabkiisu iyo noociisuba ha kala duwanaado noocyo badan ha lahaado iyo midaba kala duwan midabku doona ha lahaado waxaa ka mid ah maalan candiliibki candiliibk waxa wey waa ciyow shimbirka la yidhaahdo sacwa isna waa yani shimbir yar oo afcas sursuur waa nooc shimbiraha yar ka mid asna fiinta wuxuu idhi wataxiluhaa xalaala nacamatun gorayadii wakarkiyun iyo jublaydii wabaطun xurbadeedii waiwazun ceeljoogtii wadajaajun iyo digaagadii waxamaamun qoollaydii huwa xamaamkaasi kullumaa caba waa mid kastoo biyaha jiida wahadara soodeeya calaa shakli cusfuurin wax kasta oo shimbiraha yaryar qaabkooda leh wain ikhtalafa lownuhu midabkiisaba kala duwanaan waa noucu noociisa kacandiliibin sida waxaa weeye ciyowdii wasacwatin iyo shimbirtaas sacwada loo yaqaano ama yaryaradii wasurzuurin fiintii laa khuaafun khuaafku xalaal ma aha waa nooc shimbiraha ka mid ah wanamlun iyo quraanjadii wanaxlun shinnidii wadubaabun daqsigii waxasharaatun cayayaankii ka khunfusaa'in sida dalandoolidii waduudun iyo dixirigii wakadaa sidoo kale maa tawallada wixii ka dhasha min ma'kuuli mid la cunaya waayri hayrkii waaya khuaafku xalaal ma aha waa nooc shimbiraha ka mid ah ma aha khufaashkii maaha taasaan u naqaano fiidmeertii ma aha waa nooc shimbiraha ka mid a ah oo shimbir yar weyaan khutaafku oo dhabar madow inta badan xagga hoosena ka cad xagga sarena ka madow kaasaa khutaaf la yidhahdaa namlin waa quraanjari naxl waxa weeye shinidii waa xaaraan waxaas in la cuno daksigii dubaab xasharaadka cayayaankooda hadda kuwan aan soo sheegnayba waa xasharaadkii namli iyo naxli iyo dubaab lakiin ayaga uu sheegay kadibna waxa wey baab alcaطfi alcaami cala alkhaas marka xasharaadka ku miaal u ka khufusaain khufsa waa nooc xasharaad ka mida ah dalandoolidii wey duud waa taxriigi iyo wax kastoo ka dhasha xayawaan la cun iyo xayawaanan hee xayawaan aan la cunin sida xayawaana iska dhaleen ay iyo ri xaaraan buu noqonaya waaya waxaa la raacinayaa midka xaaraanta ah. ida ijtamaca alxalaal wاlxaraam ulliba alxaraam laa khuaafu shimbirkii khuaafka ahaa xalaal ma aha wanamlun quraanjadii wanaxlun shinidii wadubaabun daksigii waxasharaatun cayayaankii ka khufusaayin sida dalandoolidii waduudin dixrigii wakadaa sidoo kale maa tawalada wixii ka dhashay min maakuli mid la cuniy wayri hayrkii wamaa xayawaan laa nasa fiihi wax nasa uusan ku soo aroorin in istitaabahu hadday ay ahlu yasaarin kuwa hudantinimo u wa ibaacin iyo dabeecooyin saliimatin oo min alcarabi oo carab ah fii xaali jaahiliyai min alcarabi xaalay carabta ka mid yihiin fii xaali rafaahiyatin xilli barwaaqo xalla xalaal buu noqonaya wain istakhbatuu hadday qurunsadaanna falaa xalaal ma noqonayo wain juhila haddii la garan waayo ismu xayawaanin xayawaan magicii su-iluu carabtaa aan soo sheegnay baa la weydiin doonaa wa cumira waa lagu camalfali doonaa bitasmiyati magacaabistooda wain lam yakun lahu ismun hadduusan uctubira waxaa looga qiyaas qaadan doonaa bilashbahi kan ugu dhow bihi kaa ay garanayaan qaacido guud buuna siiye mualifku xayawaanaadka wax nasa ku soo aroorin ku saabsan qaacidadaasi waxay tilmaamaysaa xayawaan kasta oo nas uuna ku soo aroorin inuu xalaal yahay inuu xaaraan yahay kitaab iyo sunno iyo ijmac toona ku soo aroorin nas caama iyo nas khaasa uusan ku soo aroorin isla markaa harcigu usan arin inaan dilo iyo inaan dayno midna usan arin waan eegaynaa xayawaankaas carabtu weliba carabta ahluyasaarka ah ee yani hodanka ah ilaahay dhaqaalo siiyey dabaax saliim ahana leh yani dad waxa weeye yani dabcigooda uu saliim yahay waa dadka magaalooyinka degan barwaaqana ku sugan xilli barwaaqo saddex shardi ba hadaba halka ku sugan horta dadku waa carab carab ha ahaadaane waa ahlu yasaar waa dad hodan ah waxaa kaa baxay hadday fuqara yihiin ila fuqarada wax kasta way cunayaan markay bahdaan waayo labo ahlu ibaacan saliim inay yihiin dad dabcigoodu saliim yahay oo dee aan bahaloobin dadka miyiga degan baa kaa baxay dadka miyiga degan waa laga wa kasta iska cunaa kullu maa habba wadab waayo isla markaa fii xaali rafaahiyatin xilli barwaaqo oo berisamaada ayay ku sugan yihiin yacni gaajo ma hayso baahi ma hayso dadkaas haddii xayawaankaas ay jeclaystaan oy cunaan oy ayib arkaan waa xalaal hadday khabiid arkaan oy qurhunsadaanna waa xaaraan oo qaacidadan xaggee loo cuskaday waxaa loo cuskaday aayaddii qur-aankeeda ilahi yihi wayuxilu lahum اطayibaat wayuxarimu calayhim alkhabaaid ilahi wuxuu noo xalaaleeyey ayibaadka waxyaabahan wanaagsan naftu jeceshahay wuxuu naga xaaraantimeeyey waxyaabaha qurunka ah naftu qurunsanayso marka dadkoo dhan iskuma waafaqayaan xayawaan inuu ayib yahay dadka qaarna way diidayaan qaarna way jeclaysanayaan hal xayawaan iskuma waafaqayaan inuu qurun yahay dadka qaarna way qurunsanayan dadka qaarna way wanaajisanayaanoo ayib u arkayaan marka maadaama dadka bini aadamkao idil aysan xayawaanaadka isku ku heshiinayn looma jeedo bini aadamko dhan jinsi bini aadam kamida baa loo jeedaa qaar ka mida looga jeedaa marka culimadu waxay dhaheen waxaa ugu mudan carabta in jinsiga ay noqdaan sababtoo ah carabtu waa dadkii qur-aanka kusoo degay waxaa weeyaan waana ummad wanaagsan oo waxa weeye waxa fiican jecel waxa xunna neceb oo umadaha dhexdhexaad u ah haddii ay ahlu yasaar yihiin dabicoodan uu saliim yahay xilli barwaaqahana ay ku sugan yihiin oo dad reer magaala yihiin marka waxay jeclaysteenna waa xalaal waxay qurunsadeenna waa xaaraan waaya haddii xayawaan magacii la garan waayo xayawaanaad ka mida magacba looma haya waa xayawaan hariiba ah, oon horey loo aqoonin carabtaasaa la weydiinaya marka hadday magac u sheegaan tasmiyadooda lagu camalfalaya waxay ku magacaabaan hadduu yahay wax ay cunaan oo xayawaanaadka cunaan ee xalaasha yani u arkaan xalaal buu noqonaya hadduu saas yahay hadday xaaraan u arkaanna xaaraan buu noqonaya marka magaciina ayaga loogu laabanaya xayawaanka magaciisa haddii ayagu magaciisan u aqooninna waxaa lagu noqonaya waxa ugu dhow midkay magac u yaqaanaan xayawaanka ugu egyahay ugu shabaah badan yahay xayawaanaadka ay magac u yaqaanaan ayaa markaa loo qiyaas qaadanaya hadduu xalaal yahayna xalaal buu noqon hadduu xaaraan yahay kaasina isna xaaraan buu noqon wamaa xayawaan laa nasafi wax nasa uusan kusoo ku sugnayn irisadaabo hadday jeclaystaan ahlu yasaarin hodantinimo kuwa u saaxiiba wa ibaacin iyo dabeecado saliimatin oo nabad qaba ama bad qaba oo min alcarabi carabta ka mid ah fii xaali rafaahiyatin xilli barwaaqo hadday wanaagstaan ay wax wanaagsan u arkaan xalla xalaal buu noqonayaa wain istaqbadow hadday qurhunsadaanna falaa xalaal ma noqonayo wain jihil haddii la garan waayo ismu xayawaan xayawaan magaciina su-iilu ayagaa la weydiin doonaa wa cumila waxaa lagu camalfali doonaa bitasmiyatihi magacaabistooda wain lam yakun lahu ismun haddii magacuusan u sugnaan xayawaanka cindahum carabta agtooda uctubira waxaa looga qiyaas qaadan doonaa bilashbahi kan oogu eg bihii xayawaanka ay garanayaan xagga suurada ama xagga dabciga ama xagga dhadhanka waxaas oga eg midka ugu dhow xayawaanaadka garanayaan ayaa looga qias qaadanaya oo xukunkiisa la siinaya waidaa dahara hadduu soo muuqdo tagayuru laxmi jallaalatin xayawaan qashinka cuna ee doorsoonka hilibkiisa hadduu soo muuqdo xaruma xaaraamuu noqonaya akluhu cunidiisu waqiila waxaa yidhi yukrahu waa la kahan qultu waxaan idhi haddaan nawowi ahay alaصx muctamad waxaa weeye yukrahog in la kahanaya wallaahu aclam fain culifat haddii la quudiyo xayawaanka waxaa weeye qashinka ama gudaafadda cuna aahiran waxa daahira haddii la quudiyo oo fadaaba markaa yani uu wanaagsanaado hilibkiisii oo qururkii ka baxo xalla xalaal buu noqonaya halkan mualif wuxuu ku tilmaamayaa xayawaanka gudaafadda cuna jallaala baa la dhahaa xayawaankaas qashinka cuna iyo gudaafadda haddii hilibkiisii uu isbedelo oo waxa weeye ama geel ha ahaado ama lo ahaado ama ari ha ahaado ama digaag ha ahaado in yarba hilibkiisa isbedeleen xaaraan buu noqonaya bu raafici maxaa khabaaistii markaa soo gashay nahyin ku soo in la cuno hilibka jallaalada naha rasul l slm can akli jalaala xayawaanka qashinka cuna in la cuno nabigu uu reebay alayh الsalaaة wasalam sida abu dawud i eyrkiiba ku sugan laakiin sida muctamadka madhabkeenna ku ah waa karaaho wa qiila yukrah qiil baa wuxuu hi waa karaaho marka imaam nawi wuxuu oojiyey qiilkaas oo wuxuu hi alaصaxu yukrah sida muctamadka ah xaaraan maahee jalaaladu waa karaaho waay maxaa yaele nahyigu waxa wey litahayur اlaxm hilibka isbedelkiisa wey hilibka isbedelkiisana taxriim ma keenayo waaa la matalay sida neef la goora hilibkiisi inuu qundho ama ur u yeesho dee xaaraan kama dhigayso xayawaan la gowracay oo la qalay haddii hilibkiisii uu uro xaaraan ma noqon hilibkaa ura marka xayawaankan qashinka cunayana saa muda mid yahay waaya marka xayawaanka yani jalaalada ah wuxuu noqonayaa makruuh in la cuno haddaba haddii xayawaankaas ee la quudiyo calaf daahir ah dabeetana hilibkeedii uu sidii ku soo laabto wanaagsanaa oo dayib noqdo oo urkii u ka baxo marka xalaal buu noqonaya waxaana fiican in muddaa in la quudiyo calaf nadiifa ah, si waxaa weeye hilibkeedii sidiisa ugu soo laabto waidaa dahar hadduu soo muuqdo tagayuru laxmi jallaalati xayawaan waxa weye qashinka cuna doorsoonka hilibkiisa hadduu soo muuqdo xaruma xaraamu noqonaya aklu culudiisa waqiila waxaa lii yukrahu waa la kahanaya qultu waxaan ala sax cuntada waxaa weeye yukrahu in la kahanaya wallahu aclam fain culifat waxaa weeye jallaanadaas haddii la quudiyo aahiran calafan aahiran calaf daahir haddii la quudiyo oo fadaaba hilibkii uu wacnaado oo wanaagsanaado xalla xalaal buu noqonayaa walow tanajasa hadduu nijaasoobo aahirun dareere waxa weeye aahir ah wadalika miaal ka khallin sida khalki weeye wadibsin iyo waxaweeye dheecaankii timirta dibsigaasoo daa'ibin dhalaalay xaruma xaaraan buu noqonayaa muxuu ku ihi dareere daahir ah hadduu nijaasoobo sida khalki oo kale ayaa nijaasoobay ama duhrigii subagii ama saliidii ayay nijaasi ku dhacday ama dibsigii dibsiga waxaa weeye dheecaanka ka baxa timirta ee sida malabko kala noqda kaasa waxa laha dibsi dibsigaa dhalaalay haddii nijaas ay ku dhacdo ama khalkaasi nijaas ay ku dhacdo xaaraan buu noqonaya in la cuno marka halkan wuxuu soo gelaya alif mar kasoo dhamaada xayawaanaadkii ayuu halkan wuxuu ku tilmaamayaa waxyaabihii madcuumaadka kale ee ee cuntadii kale ayuu ku tilmaamaya wixii xaaraana ah iyo wii xalaal ah iyo wixii karaha marka kana waa xaaraan waa xayawaan yani cunto walba oo nijaas ah oon la daahirin karin inuu suuroobi in la daahiriyo ma banaan in la cuno sida dibs waxa wey nijaasoobe ama subag nijaasoobe ama saliid nijaasa lama isticmaali karo lamana cuni karo waaya walow tanajasa haddii uu nijaasoobo daahirun dareero daahir ah ka khallin sida khalki wadibsin iyo waxa wey dhacaankii timirta ee daa'ibin dhalaashana xaruma xaaraan buu noqonayaa wamaa kusiba wixii lagu shaqaysto bimukaamarati najisin nijaas dhexgelideed wadalika biaalka xijaabatin sida toobintii wakansin iyo waxa weeye xaaqitaankii ama nadiifintii dhulka makruuhun karaaho wey wayusanna waxaa la sunneeya anlaa yaakulahu inuusan cunin qofki wayucimahu uu quudiyo raqiiqahu addoonkiisa wanaadixahu iyo gaadiidkii ku dhaansanayey halkanna wuxuu ku tilmaamayaa kasabka khabiidka ah wuxuu qofku ku xoogsado yacnii si shaqo aan fiicnayn inay karaaho tahay in la cuno wuxuu ku yihi wixii lagu kasbado nijaaso dhexgelitaankeeda sida maalan toobintii oo kale qof markuu qof toobinayo dee nijaastii ayuu la baasharayaa oo dee dhiiggii iyo qof ka nuugayaa marka waxa weeye waa kasab khabiid ah maadaama nijaasada la dhexgelayo waa karaaho waa karaaho in la cuno waxaa la mid ah dhakhtarka qalliinka samaynaya ama operationka dadka qalaya xijaamada saaba ka sii xeeldheer marka dhakhtarka wuxuu ku shaqaysta qaliinka iyo dhiigga iyo mubaasharada iyo waxyaabaha la midka wuxuu noqonayaa kasab khabiia ah oo waa makruh inuu cuno qofkii waxaa la mid ah qofkii inuu xaaqitaan dhulka u xaaqayo uu maaragtay ku kasbado iyo suuli suuliyaasha uu maydhayo iyo wixii la midka ah qofka maaragtay ku shaqaysta kasabkiisu asna waa karaaho in la cuno waayo isagu ma fiican inuu qofkii cuno kasabkaas laakiin waxaa fiican inuu quudiyo addoonkiisa hadduu addoon leeyahay iyo xoolihiis gaadiidku ku dhaansado oo kale maala gaadiidku ku dhaansado naadix oga gaadiidka lagu dhaansado noocu doonaba ha ahaado ayaa naadix la yidhahdaa waxaana arrinkaa daliil u ah nabiga alayh sala slam waxaa la weydiiyey shaqada toobin qofka toobinta samaynaya xajaamka oo qofka dadka tooba ayaa xajaam la kasabkiisaa la weydiiyey fanaha canhu nabigu ka reebay dadki wuxuu hi kasabkaas in la cuna ma fiicno wa qaala wuxuu hi acimhu raqiiqaka addoonkaaga qoodi waclifhu naadixak gaadiidkaaga quudi rawahu ibn xibbaan wasaxaxu tirmidi wa xasana waaya marka shaqooyin fara badan baa khabiidka soo gelaya waaya wuxuu ihi wamaa shaqadii wamaa wixii kusiba lagu shaqaystay bimukaamarati najsi nijaas dhexgelitaankeedka xijaabati sida toobintii wakansin iyo xaaqidii makruuhun karaaha wey isan waxaa la sunay laa yakulu inuusan cunin wa yucimu uu quudiyo raqiiqahu addoonkiisa wanaadixahu iyo gaadiidku ku dhaansanayo ama awrku ku dhaansanayo wayaxilu waxa xalaal ah janiinun urjiifti janiinka asagoo wujida la helay mayitan asagoo bakti ah fii baطni mudakaati neef la gowracay calooshi waaya ilmaha waxaa weeyaan ku jira caloosha hooyadii hooyadiina la gowracay ilmahaasi asnaa waxa wey isagoo bakti haddii caloosh hooyadii helo isagoo ku jira xalaal buu noqonaya waa janiinkii uurjiiftii xoolaha xolihii la gowracay xalaal weeye mar haddii neefkaa la gowracay dakaatuhu dakaatu ummihi si xadiid kuso aroortay dakaatu ljaniini dakaatu ummihi ilmaha uurka hooyadii ku jira gowriciisu waa gowrac hooyadii mar haddii hooyadii la gowracay asagana xalaal buu noqonaya waaya wayaxilu waa xalaala ah, janiinu urjiifti janiinkaasoo wujida hele meyitan asagoo dhintay fii baطni mudakaatin neef waxa weeye la gowracay calooshi mudakaat marka le waa dakaadkii sharciga ah waa neef kasta oo sifo sharciga ah, waxa wey lagu gowraco waxaa soo gelaya kii xayawaankii la ugaarsaday baa soo gelaya sahmi lagu ugaarsaday ama ay lagu diray eeygu qabtay uu dilay hadii calooshiisa ilmo laga helo asna wuxuu noqonayaa xalaal waman qofkii khaafa oo cabsada calaa nafsihi naftiisa oga cabsada mowtan geeri oo maradan ama xanuun makuufan laga cabsanayo oo wejada hela muxaraman shay xaaraan ah lazima waxaa waajibku ah aklu inuu cuno waqiila waxaa lee juusu way bannaan tahay fain tawaqaca hadduu helo xalaalan xalaal hadduu helo qariiban oo u dhow xalaalan xalaal hadduu helo qariiban oo dhow lam yajuz ma bannaano inuu cuno hayru sadi ramqi hayru sadi ramaqi nafta wuxuu ku celiyo waxaan ahayn xalaal oo maaha wailaa haddii kale oo uusan xalaal filanaynin fa fii qowli qowl baa wuxuu leeya yashbacu wuu dhargayaa weeye saddu ramaqi naftu un ku celinayo ilaa an yakhaafa inuu ka baqa mooyaane telefan in ikhtasara haddii uu ku gaabsado saddu ramaqi wuxuu ku naftiisa uga cabsadaa hadduu cunto cuni waayo geeri ama xanuun halis ah inuu ku dhaco oo isla markaa helaa hay xaaraan ah hayga xaaraanta marka waa soo gelaya maytadii baktigii waa soo gelaya hilibkii doofaarkaa soo gelaya cunto qof kale uu leeyahay ayaa soo gelaya cunto qof kale uu leeyahay usan kuu fasaxin waa xaaraan in cunto marka waxaaso dhan muxaramki bay soo gelayaan waa waajib inuu cunaa waa waajib inuu eh, cunaa baktigaas ama hilibkaa doofaar ama cuntada qof kale uu iska leeyahay maxaa yeelay hadduu cuni waayo naftiisuu halaagaya ilahay wuxuu hi walaa taqtuluu anfusakum in allaha kaana bikum raxiima naftiina hadilinu ilahay qaacidadan waxay tilmaamaysaa maa kaana mamnuucan idaa jaaza wajab wax kasta oo mamnuuca haddii uu jaa'is noqdo u bannaanaado wixii reebanaa waajib buu noqonaya wax mamnuuca ah haddii la banneeyo macnaheeda maaha inuu jaa'isu yahay waa waajib qiil baa wuxuu leeyahay maya waajib maaha inuu cune eh waa jaa'is yajuus hadduu doonana u cuni karaa baktiga hadduu doonana u iska dayn karaa gaajo ha u dhintaba waaya waxay la mid tahay u leeyahy sida saa'ilkii qof qof soo weeraray saa'ilka inaad iska difaacdo waad heli kartaa in aan iska daysana ha ku dile waad heli kartaa tanna marka saas kale la mid tahay gaajadii inaad iska difaacdo waad heli kartaa inaad waxaa weeye ood baktigii ama xaaraantii cunto waad heli kartaa inaad iska daysana waad heli kartaa si aad gaajo ugu dhimato laakiin qowlkan waa daciif haddaba qofkii hadduu xalaal uu filanayo xalaal dhow inuu helo ma banaana markaa inuu baktigaa ama waxaan soo sheegnay xaaraanta inuu ka cuno ayru sidi ram wuuu naftu ku celinaya ram waa baqiyat ruux naftu wuuu ku celinaya bu cunaya adaruuratu tuqadaru biqadariha way ka qaacidada daruurada waa lagu qadaraa qadarkeeda ayadda qur ahayd baa laga soo qaatay xukumkan faman idura fii makhmasatin hayra mutajaanifin liimin faina allaha gafuur raxiim qofkii baahia qabato asagoon u janjeerayni dembi ilahay buu dembi dhaafaya marka mutajaanif waa lagu mutajaanifin liimin waxaa lagu fasiray daragti macnaha dargeed haddii laakiin qofkii xalaaldha uusan filanaynin laba qowl baa ku sugan qowl wuxuu leeyahay laga xoog badan yahay wuu iska dhargan yahay marba hadduusan xalaal filanayn haka dhargo maxaa ayaddu wa iطlaaqday faman iطura kayra baaqin walaa caadin falaa ima calayh laakiin sida muctamadka ah sadu ramaq wuxuu nafta ku celiyo unbuu cunaya ka dhargi maayo baktigii iyo xaaraantii ee wuxuu naftu ku celiyo ayuunbuu ka cunayaa maxaa yeele wixii intaa ka badan wax baayo haysa ma jirto oo daruuratu tuqadaru biqadariha halkan daruuraan qofka ugu badan daruuraatu tabiixu maxduuraat marka wax yani nafta aad ku celisa wax ka badanna wax daruuro ku bahangelinaysa ma jirto laakiin haddii uu ka cabsanayo telef hadduu ku gaabsado intaas un qadru daruuraha wuxuu ka cabsanayaa inuu xanuun halisa ku dhaco aanu gaajo u dhinto ama indhahu madoobaadaan ayuu ka cabsanaya hadduu dee intaa sadurada wuuu naftu ku celiyo u ka cuno markaa wuu ka badin karaa intaas markaa wuu ka badin karaa man qofkii khaaf u cabsada calaa nafsi naftiisa uga cabsada mowtan geeri o bisamarada xanuun makhuufan laga cabsanay wajada ilaa muxaraman shay xaaraan ahna lazima waxaa ku waajiba ah, aklu inuu cuno waqiila waxaa yajuusu wa banaanta fayatawaqa hadduu fisho xalaala xalaal xalaashaasoo qariiba dhow lama yajuusuma banaano hayru sadi ramak nafta wuxuu ku celiyo ayru sad rama yani nafta celinteeda eyrkeed ma banaan wuuu nafta ku celiy waan ma banaana ilaa haddii kale fafii qowlin qolba wuuu le ilaa haddii kale usan xalaal dhow filinayn fafii qowlin qol waxaa ku sugan yashbac uu dhargaya waladharu muctamadsa waxaa weeye sadu ramaqi naftuun inuu eh, wuxuu ku celiyo uu isticmaalayo ilaa an yakhaafa inuu ka baqa mooyaane telefon eh, in ikhtasar hadduu ku gaabsado sadi ramaqa aan soo tilmaanay walahu qofkii muarka ah waxaa aklu aadamiyin bini aadan inuu cuno mayitin oo bakti ah wa qatlu murtadin murtad inuu dilo xarbiyin gaalkii xarbiga inuu dilo laa dimiyin gaalkii dimigaahase dili mahayo mustamanin kii mustaamankaa wasabiyin ilmo yaroo xarbiyin xarbi ah qultu waxaan idhi alasaxu muctamad waxaa weye xillu qatli sabiyi ilmihii yaraa dilkiisu inuu xalaal yahay walmar'ati haweenaydii alxarbiyayni labadaba ay yihiin gaalo xarbi ah lilakli si uu cuno wallahu aclam wuxuu ihi qofkii mudarka ahaa ay baahi daran ay qabatay ee markaa bakti uu cuno waayey waxaa u bannaan aadami baktigii inuu cuno hadduu helo qof dhintay bini aadan dhintay hadduu helo baktigiis wuu cuni karaa waaya sababtoo ah yani bini aadamka baktigiis waa xaaraan dabcan laakiin oo ka daranba baktiga kale laakiin haddii naftiisi wax kaloo ku badbaadi waayo bini aadamkaa baktiga bakti kalena u waayo isagoo cunaya sababtoo ah xurmada kan nool ayaa ka weyn xurmada kan dhintay waayahay sidoo kale murtad buu dili gaal waxa wey diinta ka baxay oo ridoobay wuu dili karaa soo u cuno gaal xarbi hadduu helana intuu dilo ayuu cunaya waaya maxay labadanba macsuumeyn maaha labadanba murtadki iyo xarbigu macsuumeyn maaha waxaa la mida ah zaaniga muxsanka ahbaa la midka ah waxaa la mida ah sidoo kale taariku salaadkii ayaa la mid ah kuwaasoo dhan intuu dilo ayuu cuni karaa waaya musta'mankii dimbiga ma dili karo gaalka dimiga ah ee waxaa weeye mucaahadka ee cahdiga naga dhexeeya ma dili karo sidoo kale musta'manka gaalka ammaanka la siiyey ma dili karo maxaa yele kuwan dembkooda waa macsuum ilmihii yaraa ee xarbiga ah yani gaalo xarbiyina ka dhashay isna ma dili karo maadaama linaga reebay inaan dillo laakiin oo nabiga ka daba tago wuxuu ihi ilmaha yarka ah ee gaalo xarbiyina ka dhashay iyo haweeneyda arbiyadda gaalo xarbiyina ka dhalata labadaba waa la dili karaa qofkii mudarka ah wuu dili karaa si u cuno maxaa yeelay nahyiga ku soo arooray in caruurta yartae gaalada ah gaalada arbiyinta la dilo ama dumarka arbiyinta in la dilo nahyiga ku soo arooray waxaa wey si ay haniimada usoo galaan lixaqi alkhaanimiin laakiin hadday baahi u qabato qofkii wuu dili karaa si u cuno walow wajada hadduu helo acaama haa'iban mid maqan cuntadii hadduu helo akala wuu cunaya oharima waa u magdhabaya amase xaadirin acaama xaadiri mid jooga cuntadii buu helay xaadirkaasoo mudarin baahi qaba lam yalzamhu ku waajibi maayo badluhu inuu markaa cuntadii ku wareejiyo o siiyo in lam yafdul waase goorma in lam yafdul hadduusan ka soo hari canhu xaggiisa asagoo dheeraad buusan ka ahayn fain aatara haddii uu u doorbido musliman muslim jaaza way bannaan tahay aw amase wajada wuxuu helay طacaama hayra mudarin midaan baahnayn طacaamkiisuu helay lazimahu waxaa ku waajibaya iطcaamu mudarin muslimin muslim baahan inuu quudiyo aw amase dimiyin mudar dimia inuu quudiyo fain imtanaca hadduu diido kii cuntada haystay inuu quudiyo falahu kan baahan wuxuu aq u leeyahay qahru inuu khasbo wain qatalow haba dile wuxuu idhi qofkii muarka ahaa ee baahnaa hadduu helo qof maqan cuntadii cuntadiisa wuu unayaa wnu magdhabaya cuntadiisa wuu unayaa wnu magdhabaya wuu unayaaoo naftiisu ku ilaalinaya min baabi daruuraat wixi maxduuraat wey wuuna u magdhabayaaoo maxaa yeelay dee xoolo qof kalu itlaafiyey waliiraar laa yubطilu xaqa اlhayr siday qaacadu tilmaamayso baahidu ma ridayso qof kale xaqi hadday adi baahi ku hayso qof kale cuntadii aad cunto dee taa macnaheeda maa qofka xaqiisa inuu dhacay waad u magdhamaysa an idiraar laa yabdul xaq alhayr hadduu qofkani uu yahay qof xaadir ah qofkan cuntada iska leh waa qof jooga isla markaa waa mudar asagana uu baahan yahay si aad u baahan tahay si la mid ah ayuu asna u baahan yahay baahi dara bahaysa labadiinaba isna uu baahan yahay adna waad baahanta marka kaa kale ee cuntada haysta waajib kuma aha inuu cuntadii ku siiyo haddaysan baahidiisa dheeraadka ahayn haddaysan baahidiisa dheeraadka ahayn inuu ku siiyo waajib kuma ah sababtu waa maxay maxaa yeele naftiisaa ka mudan xadiiskun wuxuu ahaa ibda binafsika uma biman tacuun naftaada ku bilow qaacidadan waxay tilmaamaysaa addararu laa yuzaalu bidarar dhib dhib laguma zuuliyo marka haddii asaga baahidiisa cuntadan aysan dheeraad ka ahayn waajib kuma aha inuu ku siiyo haddii laakiin baahidiisa dheeraad ka tahay waajib weeyaan inuu ku siiyo haddii haddaba qof muslim ah isagoo baahan qofkii mudarka ah hadduu oo baahan oo muslim ah uu door bido oo naftiisa ka horraysiiyo way bannaantah maxaa yeelay wixii aan qurab ahayn waa maxbuub aliaaru fi lqurabi makruh wa fii hayriha maxbuub akay qaacido leedahay wayuiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa naftaada inaad ka hormariso adigoo baahan waxay min shiyami saalixiin ilahi wuxuu i naftooda ayay ka horumarinayaan dad kale xataa ayagoo baahan waaya haddii qofkan kale haddii qof uu helo qof xaadir ah dacaamkii isla markaa qofka xaadirka ah dacaamkan ooma baahnaba muar maaha ayr muar w qof aan u bahnayn cuntadiina asaga gacanta ku hay adigana ood u baahanta qofkaa cuntada haysta waxaa waajib ku ah inu cuntadii ku siiyo qofkan baahan uu siiyo hadduu qofkan la siinayo mudarka uu yahay qof muslim ama dimi ah waaya ile labada waa macsuum haddii uu siin waaya inuu ku dambaabaya waxaana markaa u bannaan kii baahnaa inuu xoog kaga qaato cuntadii haddii uu la dagaalamo ataa uu la dagaalamaya xoog buu kaga qaadanaya haddii xataa dagaalkaasi uu keen inuu ku dhinto markaas waxa weeye way bannaan tahay halkaa uu bannaan yahay maxaa yele qofkani waa aalim inuu u diido xaqdarra ugu diidaya qofka muslimka inuu badbaadiya waajib ah waajibka inuu badbaadiyo walow wajada hadduu helo acaama qaa'iban mid maqan cuntadii akala uu cunaya waqariba u magdhabaya oo mase xaadiran acaama xaadirin mid jooga cuntadii u hela mutarin oo baahan lam yalzami waajibku abadluhu inuu siiyo in lam yafdulhu hadduusan ka soo hin canhu xaggiisa fain aahar hadduu u doorbido muslim muslim jaazi wa bannaan tahay qofkii mutarka ahaa qof kale oo muslim oo baahan oo isagoo kale ah ayuu u doorbiday oo cuntadiisii siiyey jaazi wa bannaan tahay aw mase hayra mutarin wajada wuxuu helay acaama xaadirin mid jooga acaamkiisa ayr muarin oo baahi eraysan hayn aan baahi qabin lazimahu kaa aan muarka hayn waa waajib ku ah icaamu muarin mid baahan inuu quudiyo muslimnoo muslim ah aw mise dimiyin dimi ah fain imtanaca hadduu diido falahu waxa uu bannaankii muarka ah qahruhu inuu khasab kaga qaato oo u khasbo oo awood u sheegto wain qatalu haba dile wainamaa yalzamuhu wuxuu ku waajibayaa un kaa muarka ah inuu siiyo cuntadiisii biciwadin ciwad inuu ku siiyo bedel ciwadkaasi waa naajisin deg deg ah in xadar ciwadki hadduu xaadir uu yahay oo ciwadkii la helay wailaa haddii kale ciwadki uusan haynin fabinasiyati dayn buu ku siinayaa falow acama hadduu quudiyo wala midku uusan sheegin ciwadan ciwad uusan sheegin fala sax muctamad waxa wey laa ciwad wax ciwad inuusan jirin wuxuu ku yidhi markii mudarka ay waajib tahay inaad cuntada dheeraadka ka ah baahidaada yani baahidaada dheeraadka ama ah, adan u baahna inaad siiso waxa weeye haddii uu kaa iibsanayo hadduu kaa iibsanayo w yani bilaash kama siinaysa laakiin waad ka iibinaysaa ciwad baad ka iibinaysaa lacag xaadir ah oo markaa uu hayo ama hadduusan haynina dayn fabinasiatin dayn baad ku siinaysaa maxaa yeel addarar laa yusaani bidarar qofkan la khasbi maayo yani cuntadaadii bilaash ku bixi la dhihi maayo haddii uu iska qoodiyo qof baahan ciwadna uusan weydiisanin sida muctamadka wax ciwadna ma jiro markaa bilaash buu ku siiye majaana bay ka dhiganta maaa inta badan dadku isku tisaamuaan w cunto ku saabsan wa isisiyaan wainamaa yalzamuhu qofkii cuntada lahaa wuxuu ku waajibayaa un inuu qofkii mudarkaa quudiyo biciwadin ciwad bedel hadduu ka qaadanayo ciwadkaasoo naajizin xaadir ah inxadara naajizin deg deg adhe inxadara hadduu ciwadkaasi uu xaadirya wailaa haddii kale ciwadkaasi uusan xaadir ahayn fa binasii'atin dayn bu ku siinay ama dibdhigid falow acamahu hadduu quudiyo wala midku uusan sheegin ciwadan ciwad uusan sheegin fala asaxu muctamadu waxa wey laa ciwad wax ciwad uusan jirin walow wajada hadduu helo mudaran mid baahan maytatan bakti wa acaama hayrihi qof kale cuntadii aw mase muxriman mid muxrim wuxuu helay maytatan bakti wasiidan iyo ugaan falmadhabu muctamadu waxa wey akluhaa baktigi inuu cunayo qof baahan baa wuxuu helay bakti iyo cunto qof kale leeh labadaasuu helay baahi darana waa haysaa waaya ma baktiga cuni mise cuntada qofka kale uu leeyahay uusan u fasixin ayuu cuni sida muctamadka wuu cunayaa baktiga cuntada qofka kale cuni maayo maxaa yeelay baktiga qofka mudarka in loo baneeyo nas baa ku saaran ayadda qur-aankeed baa caddays laakiin qof kale cuntadii in la baneeyo waa ijtihaad culamada ku ijtihaad marka naskii wii ku sugnaaday baa laga hormarina wii ijtihaadka ku sugnaaday maadaama nasku ku xoog badan yahay midda kale baktiga taxriimkiisu waa xaq ilaah cuntada qofka la leeyahayna waa xaq bini aadam xaqa ilahay baa ma had iyo jeer ka waasacsan xaqa bini aadanka waaya haddii qof muxrim ah oo xaj xidhan ama cumro xidhan uu helo bakti iyo ugaadh waa muar waana muxrim baktina uu helay ugaadhna uu arkay midkey buu cunaya ugaadha hadda qofka muxrimka ah waa ka xaaraan sida muctamadka ah baktiguu cunaya baktiga ayuu cunayaa maxaa yeele taxriimkiisa ka fudud taxriimka sayidka sayidka taxriimkiisa ka fudud waaya maxaa yele laba dembiga ku dhacaya hadduu sayidka qaato inuu ugaarsadana waa xaaraan inuu gowraco oo cunana waa xaaraan marka laba dembi ayuu ku dhacayaa gowraciisa iyo cunitaankiisa lakiin baktiga hal taxriim baa ku socon waaya wuxuu ihi walaa sax muctamad waxaa weeye taxriimu qaطci bacdihi barkii inuu gooyo inay xaaraan tahay liakli suu cuno qultu waxaan la saxu muctamad waxa weye jawaazu inay bannaan tahay wa shardu shardigiisu waxa weye faqdu lmaytati bakti inuu waayo wanaxwaha iyo wix la mid ah wa an yakuuna alkhawfa cabsida inay ahaato fii qaطcihi goyntiisa aqala mid yar wayaxrumu xaaraana qaطcuhu inuu gooyo cadka jidhkiisa ku yaala ligayrihi qof kale inuu gooyo min macsuumin macsuum inuu ka gooyana waa xaaraan wallahu aclam wuxuu ku idhi waa xaaraan ibn raafic baa dhahaya inuu qofku jidhkiisa bar ka mid ah uu gooyo sida buudyadiiso kale inuu cad ka gooyo si uu u cuno day baahi daran ay hayso ee nafta ay qabato inuu jidhkiisa bar cuno waa ka xaaraan buui maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inuu barhka iska gooyo u dhintaba laakiin nebiga ka daba tago wuxuu yihi sida muctamadka ah way bannaan tahay hadday baahi daran u qabato oo wax kaloo cuno waayo inuu jidhkiisa bar ka goosto u cuno way bannaantah maxaa taa waxaa ku sugan inuu waxa weeye jidhkiisii badh uu gooyo si uu naftoo idinu badbaadiyo barh buu itlaafinayaa kulligii buu badbaadinaya qaacidadii fiqigay baa tilmaamaysa idaa tacaaradat mafsadataani ruuciya acdamumaa dararan biirtikaabi akhafihima haddii laba mafsado iska hor imaadaan midda fudud baa la qaada min baab irtikaabi akhafi darrayn laakiin waxaa shardi ah laba shardi marka jidhkiisa barh u ka goosanayo in horta bakti uu cuno waayo iyo wixii la midkaa baktiga sida cunto qofkana leeyahay iyo wixii la midka ah iyo in cabsida laga qabo goynta ay ka yar tahay cabsida nafta yacni haddii uu ka cabsanayo inuu dhinto boqol kiiba sagaaشhan goyntana ay tahay boqol kiiba konton ama boqol kiiba afartan inuu halis galo laa haka goynta markaa ka halis yar marka jidhkiisa barbu ka goosanaya si uu maaragtay naftiisa u badbaadiyo laakiin hadday ka weyn tahay khatarta inuu jidhkiisa wax ka jaro marka u dhawaan maayo waxaa xaaraan ah inuu jidhkiisa bar qof kale uga gooyo waa xaaraan maxaa yeele jidhkaaga adu malihid waaya ilaahayna kuma xalaaleen inaad jidhkaaga bar qof kale uga goyso waayahay naftaadana ku badbaadinaysa qof kalena jidhkiisa macsuuma kama goysan kartid waxba qof macsuum ah qof macsuuma jidhkiisa waxba kama goyn kartid muctamd waa w tahriimu qaci bacdi jidhkiisa bar ka mida ah inuu goyn karo liakli suucun ultu waxaan idhi qofka mutarkaaba laga hadlaya qultu waxaan idhi alasaxu muctamd waa wey jawaazu arrinkaas inuu bannaan yahay washardu shardigiisa waxaa weeye faqdu lmeytita baktiginu waayo wanaxwiha iyo baktigi waxay la midka wa an yakuuna alkhawfa cabsida inay tahay fii qabcihi jidhka barkii in la gooyo aqala mid yar yani cabsida laga qabo jidhka goyntiisa in ay ka yartaa cabsida laga qabo waxa weeye nafta dhimashadeeda wayaxrum waxaa xaaraan ah qacuhu jidhkiisa badh inuu oga gooyo liayri keyrkii inuu oga gooyo wa min macsuumin qof macsuuma jidhkiina inuu wax ka gooyo waa xaaraan wallaahu aclam sal allah waslm calaa nabiyina mxamed